bismi illaahi araxmaani iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo konton iyo afaraad oo suuratulbaqara ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay rususha ilaahay diray subxaanahu wa tacaalaa iyo sida loo kala fadilay rusushaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga warramay waxaa alla subxaanahu wa tacaala nooga warramay rusushaas lasoo diray dadkii ka dambeeyey waxa ay sameeyeen ayaa ilaahay noogaga warramay oo alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala alla haddii uu dooni lahay dadka dhammaantood inay hanuunaan ma uusan doonine ma dagaalami lahaynoo dha ilaahay rusushaas kuwii ka dambeeyey oo ummad ah markii waxaa weeye aayado cadcad oo mucjizooyina u yimaadeen bacdigeeda hase yeeshee ilaahay subxaanahu watacaala way iskhilaafeen buu dhahay mashii'ada ilaahay daraaddeedow dha ilaahay waxaa ka mid ahow dha ilaahay mid rumeeyey oo iimaankiisa ku sugnaaday iyo mid kufriyey ayaa ka mid a sidii nasaaro oo bacdalmasiix kufrisay alla hadduu doonayow dha ilaahay ma dagaalami lahayn hase yeeshee alla waafalayaa wuxuu doonaayo oo qofkau doona ilaahay tawfiiqda ayuu waafajinayaa markaasuu hanuuninayaa alla qofkoo doonana waa hoojinayaa oo tawfiiqdaa ilaahay ka qaadaya ayadaynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uga warramayaa dadka mu'miniinta ina sifatuliimaan ugu naadiyo ayuu alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala bixiya waxaan idinku arsuqnay wax ka mida intaysan imaanin maalin aan waxba la qabsa karaynin alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow anfiquu bixiya ayuu dha ilaahay mimaa kii xaggiisa wax ka bixiya rasaqnaakum aan idinku arsuqnay min qabli an yaatiya intausan imaanin horteeda yoomun yoom ausan imaanin yoomkaasoo laa baycun furashu fiihi isaga dhexdiisa ausan ahaynin walaa khullatun wadaytinimona aysan ahaynin walaa shafaacatun shafaacana aysan ahaynin oo idanka ilaahay la-aantiisa waalkaafiruuna kuwa kufriyow dha ilaahay oo alla ku kufriya amba waxa lagu farad yeelay hum udaalimuuna waa kuwa daalimiina ayuu dheh ilaahay alla wuxuu yidhi subxaanahu wa yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow ilaahay subxaanahu wa tacaala asaan horuuga soo warannay markii mu'miniinta sifadan loogu naadiyey oo yaa ayuha aladiina aamanuu la yidhaahdo waxaa la sugayaa lama amuurood weeye in wax lays amro iyo in wax layska nahiyo maxaa yeele dadka mu'miniinta markay ku sifoobaan sifatuliimaan ayay waxay u suu badaan baa la yidhi in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wax amro ama uu wax ka nahiyo dadaan maaragtay aa iimaan ku sifoobin ilaahay waxna amri maayo waxna ka nahyi maayo hadday arrintaasu dhacdane waxaa la cirbinaya waciid ayaa la cirbinaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow anfiquu bixiya ayuu dheh ilaahay mimaa kii wax ka bixiya minkaa waa tabciiliyaa la yidhi rasaqnaakumaa idinku arsuqnowdha ilaahay waxaa laga wadaahaa la yidhi zakadii oo faralkaaheed ayaa laga wadaa oo markaasi infaaq oo waajiba ayaa loola jeedahaa la yidhi maxaa yeele waxaa u daliilahaa la yidhi waciidka cadiimka oo ka dambeeya aayadda aakhirkeeda ee dhacaaya oo hadda waxaa weeye ka dambeeya anfiquu mima rasaqnaakum taan waciidka ka dambeeya oo aakhirul aaya ah ayaa laga fahmaya ha yidhi in zekada loola jeedo weeye marka hadda waxaa zekada lamid a ah, ha yidhi nafaqo kasta oo waajibaysa ayaa iyaduna lamida maxaa yeele waxa weeye dad badan oo waxa weeye nafaqadoodu waajibaysaa jirta oo qofka inuu nafaqeeyo waajib ay ku tahay sida waxa weeye zawjada iyo owlaadda iyo waalidka iyo waxyaabo kaloo soo raaca ayaga laftirkooda waxa weeye infooqoodu waajib weeye marka hadda iyadoo hadda aayaddan zekada loola jeedo haddana waxa weeye infaaqka soo waajiba waa soo gelaya ha la yidhi allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala bixiya ayuu dheh ilaahay waxaan idinku arsuqnay wax kamid ahu dheh ilaahay min qabli an yaatiya intausan imaanin horteeda yoomun yoom intuusan imaanin yoomkaasoo laa baycunowdh ilaahay laa baycun macnaha laa fidaa unaa laga wada ha la yidhi furasha fiihi yoomkaas dhexdiisa uusan ahaynin walaa khullatin wadaytinimana aysan ahayn oo waxa weeye saaxiibnimo wax anfacaysa aysan jiraynin walaa shafaacatun shafaacana aysan ahaanaynow dha ilaahay oo bikayri idnihi tacaala ah weye ilaahay idankiisa la-aantiisa marka yoomkaas la sheegaa waa yoomulqiyaamo weeye marka hadda aayaddan laba qiro ayaa ku jirta oo sabciyataana in maaragtayaa yoomun laa baycun fiihi walaa khullatun walaa shafaacatun la yidhaahdo oo waxa weeye rafco oo markaasi tanwiina la saaro iyo in markaasi tanwiinta laga daayo oo la nasbiyo intaasuba way bannaan tahay oo la yidhaahdo yoomun laa bayca fiihi walaa khullata walaa shafaacata sida hadda qirada abi camarka marka hadda macno iska bedeli maayaan labada qira tiil akriyaba waxa weeye waa xarako weeye xarakadan hadda meeshaanhuna macno bedeli mayso waxa weeye si aad doontaba oo u akriso waxa weeye macno ma bedel maayaan marka yoonkaas intuusan imaano horteedow dha ilaahay waxa la bixiyo ayuu dhahay maxaa yeeley qiyaama markay timaado waxa weeye qiyaama waa daaruljaza ee daarulcamal maahan waxaa la doonayaa adduunyada inta la joogo amarka ilaahay in la qaato oo waxa alla uu reebaayo laga haro oo kolkaas waxa weeye aakhiro jazaheedii la helo laakiin waxa weeye aakhiro markii la tago wax markaasi waxa weeye cid laga aqbalaayo ma jirto daaruljaza weeye oo wixii adduunyada lagu soo sameeyey ayaa abaalkoodii la sugayaa in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun weeye qofku hadduu khayr sameeye khayraa ilaahay ku jaasinayaa shar hadduu sameeyena sharaa lagu jaasinayaa marka intaan waktigaas la gaarin ayaa loo baahan yahay wixii ilaahay awaamirtiisaha in la fuliyo wixii alla uu reebana laga haro weeye ilaahay wuxuu yidhi walkaafiruuna kuwa kaafiriinta oo alla ku kufriyey amba waxa ilaahay ku faral yeela ku kufriyow ilaahay hum daalimuuna waa kuwa daalimiin hawdha ilaahay maxaa yeele waxay daalimiin ku yihiin liwadcihim amrallaahi fii kayri maxallihi weeye ilaahay amarkiisa ayay waxay dejiyeen meelaan maxal u ahayn ayay dejiyeen oo amarkii ilaahayay qaado waayeen wixii alla ka reebana way ka hari waayeen allahu allow dha ilaahay laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabuda koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye alxayu allihii xayiya weeye ilaahay subxaanahu watacaala oo daa'imulbaqaa alqayuumu allihiiqu mid badan weeye laa ta'khuduhu alla qaban mayso sinatun lulmoosha ama gamaanyo walaa nawmun hurdana alla qaban mayso lahu lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo wamaa makhluuq fil ardi arlada ku sugan man waa ku mawdha ilaahi daakan alladii kaasoo yashfacu shafeecaaya oo ergeynaya cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidnihi ilaahay idankiisa mooye yaclamu alla waa og yahow dheh ilaahay maa bayna aydiihim khalqiga waxa hortooda ahaaday iyo wamaa khalfahum waxa gadaashood ahaaday walaa yuxiiduuna khalqigu ma koobaayaan bishayin shay ma koobaayaan oo min cilmihi ilaahay cilmigiisa kamida ma koobaayaan ilaa bimaakii mooyaane shaa alla uu doono oo waxa weeye ay koobaan wasica waa waasa ahaadow dhah ilaahay kursiyuhu alla kursigiisu assamaawaati samaawaadka ayuu waasa ahaaday iyo wal arla arlada ayuu dhah ilaahay walaa ya-uuduhu cuslay maayow dhah ilaahay kursiga ilaahay xifduhumaa samaawaadka iyo arlada xifdintoodu ma cuslaynaayo wahuwa allow dha ilaahay alcaliyu allihii sarreeye weeye alcadiimu allihi weyn weeye ilaahay subxaana wa tacaala aayadda aynu meeshaan ka gelayno intaanan macnaheeda u gelin waxaanu ka warramaynaa waxa aayaddaanu ay tahay aayadda aynu meeshaan ka gelayna waxaa la yidhahdaa aayatulkursi yaa la yidhahdaa waa aayad aada iyo aada mashhuur mashhuuru ahoo bayna naasi lagu yaqaano aayaddan marka waxa weeye waxaa la yidhi qur-aanka aayadihiisa aayadda ugu fadliga badan weeye haddii aayad qur-aan la yidhaahdo aayadda ugu fadliga badanna waa aayatulkursi yaa la yidhi waxaana sidaas loo leeyahay yaa la yidhi tawxiidka oo laga faa'iidaysanayo aayadda tan aayad ayada ka soo harta oo laga faa'iidaysanayo ma jirtaa la yidhi maxaa yeele culummadu waxay yidhaahdaan lianna shaya yatasharafu bisharafi mawduucih shaygu wuxuu ku sharafoobahaa layidhi mawduuciisa sharaftiisa marka mawduuca aayaddaana wuxuu yahay tawxiid weeye marka waxaa weeye aayaddaanu waxay shamlinaysaa ummahaatlmasaa'il ayay shamlinaysaa oo ku tusinaysa calaa subuuti alkamaalaati lilaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala sifo kaamila oo loo sugo iyo alle oo markaasi waxa weeye wa naqaa'isi canhu tacaala naqaa'is oo alle subxaanahu wa tacaala laga anfiyo marka aayaddan sidaas ayay waxay ku noqotay aayadaha qur-aanka midda ugu fadliga badan ayay noqotay marka hadda aayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxaan xoogaa ka warramaynaa fadaa'il fara badan oo ku soo aroortay oo axaadiista qaarkood ilaahay subxaanahu wa tacaala oo eh, rasuulkiisa oo ugaga warramaayo waxa weeye waxaa loogaga warramayaa fadaa-il fara badan oo axaadiisa oo ilaahay rasuulkiisu ugaga warramaayo ayaanu insha allahu tacaala ku sheegi doonaa marka hadda axaadiistaas way fara badan tahay axaadiista ka warramaysa fadiilada aayatulkursi laakiin kuwa markaasi ugu muhiimsan ayaanu kasoo qaadanaynaa iyo markaasi bacdu aqwaali salaf ayaanu wax ka soo qaadanaynaa xadiiska hadda waxaa weeye aan uga hormarinayno waxa weeye xadiis oo waxa weeye uu weriyey imaamka la yidhaahdo imaam axmed ibnu xambal oo musnadkiisa uu ku weriyey ayaanu maaragtay halkan ka sheegaynaa xadiiskaas waxaa weriyey saxaabiga la yidhaahdo ubay ibnu kacab allahu canhu ayaa maaragtay yaa weriyey oo sayd ubay wuxuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa is-aalay buu dhahay oo rasuulka calayhi salaatu salaama wuxuu su-aalay baa la yidhi ubay ibnu kacab wuxuu su-aalay ayu aayatin fii kitaabillahi acdam aayadda mid aayad midda ugu weyn aayad midda ugu weyn oo kitaabka ilaahay ku jirta waa tee ayuu dhahay ubayow aayad midda ugu weyn oo kitaabka ilaahay ku jirta waa tee qaala waxau waxau dhahay ubay allahu wa rasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa og asxaabu rasuulillaahi aad iyo aad waxay ahaayeen dad maaragtay u edab badan maca rasuulillahi sala allahu alayhi wasalama oo aadabtooda ay weyn tahay xataa haddii ay og yihiin shaygan waxa uu yahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu weydiiyo kama aysan jawaabi jirin oo waxay dhihi jireen allahu wa aclam weye ta'aduban can rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam weye iyo wa tacdiiman lahu nabiga calayhi salaatu wasalaam inay ka edab qaataan oo ay weyneeyeen daraaddeeda marka farhadadahaa miraaran nabigu calayhi salatu wasalaam dhowr jeer ayuu ku celceliyey oo waxa uu yidhi ayu aayatin fii kitaabillahi acdamu marka hadda marka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku celcelinaayo ubayne uu leeyahay allahu aclamu warasuuluhu waxaa la yidhi nabigu calayhi salaatusalaam waxa uu ogaay ubay inuu garanaayo marka wuxuu rabaa nabigu calayhi salaatusalaam ubay markaasi fahamkiisa iyo cilmigiisa inuu soo daahiriyo kolka uma qaala wuxuu dhahay ubay markii nabigu calayhi salaatusalaam dhowr jeer uu ku celceliyey aayatulkursiyi weeye aayadda kitaabka ilaahay uu weynin badan waa aayatulkursi ou dhahay qaala markaasna waxau dhahay liyahnika alcilmu abalmundirow dhahay cilmi waqow ku farax geliyo amba uu ku bogaadiyo abalmundirow abalmundir waxaa la dhihi jiray kunyadiisaa la dhihi jiray waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay dhahay rasuulku calayhi salaatu salaam allaha naftaydu yaddiisa ay tahaye ina lahaa lisaanan wa shafatayni tuqadisulmelika cinda saaqil carshi ow dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay waxay iska leedahay ayuu dhahay aayatulkursi lisaan iyo laba bishimood oo allaha boqorkaa ay ku nasahayso cinda saaqil carshi carshiga ilaahay dhudhunkiisa agtiisa xadiiskaasaan horuu sheegnay waxaa weriyey imaamu axmed ayaa musnadkiisa ku wariyey xadiis kaleentood ayaanu ka warramaynaa isaganaan kusoo qaadinaynaa oo waxa weeye xaakim uu ku wariyey kitaabkiisa mustadrag la yidhaah sanadkiisuna saxiix uu yahay marka hadda axaadiisu waa fara badan tahay saa horuu sheegna laakiin waxa weeye dhowr xadiisaan kusoo qaadanaynaa maxaa yeele aayaddaanu waa aayad aada iyo aad muhiim u ah sidaa hadda meelo badan aan markaasi kusoo sheegnay haddana aanu uga warrami doono xadiis waxaa jira isagana laga wariyey cabdullaahi ibnu ubay ibnu kacab cabdullaahi ibnu ubey ibnu kacab weeye waa hadda waxa weye ubeygii haddaanu xadiiskiisa soo qaadanaynay wiilkiisi weeye xadiis laga wariyey ayaa jira marka xadiiskaas laga wariyey cabdullaahi ibnu ubay ibnu kacab waa waxay baa la yidhi aabihiis oo waxa weeye ubay ah ayaa wuxuu u sheegay cabdullaahi annahu kaana lahu jariinun fiihi tamrun inuu lahay waxa weeye goob oo waxa weeye timur ay taalo jariinka waxaa la yidhahdaa meesha waxa weeye raashinka la dhigo amase waxa weeye hadday galley tahay hadday misiga tahay hadday timir tahay meesha dhulka ah oo ina loo xaaro la dhigaayo ayaa jariin la yidhaha goob waa la yaqaanaa marka waxau dhahay aabbahay wuxuu lahay ou ii sheegay goob ayuu iska lahay oo timuru taallo qaala waxau dhahay yuu yidhi fa kaana ubay yatacaahaduhu cabdullaahi waxau dhahay aabbahay ubay goobkaas ayuu il ilaali jiray ou soo fiirfiiri jiray o daydayi jiraalii yadda yanqusu waxau arkay goobkii oo nuqsaanayo goobkii ay timirtu u tiilay nuqsaanayo ayuu arkay qaala wuxuu yidhi faxarasahu daata leylatin aabbahay wuxuu yidhi habeen habeennada mid a ah ayuu waxa weeye goobka ilaaliyey ow ilaala ka galay ilan goobki waxa weye timirtitiila way sii nuqsaanaysaa wax hadda la og yahoo qaadaana lama oga marka waxau yidhi goobkii ayuu maaragtay habeen waaziyeeye fa idan huwa bidaabatin shibhu lgulaam almuxtalim markaas waxau la kulmau dhahay aabbahay sow ii sheegay daabad ayuu la kulmay oo goobka imaanaysa oo waxa weeye shabahda wiil yar oo markaasi muxtarim aho waxa wey gaaray oo waxa weye ku qaan gaaray oo weliba shan iyo toban sano aan gaarin marka qaala wuxuu yihi fasalamtu calayhi waxa weeye wixii qulaamka shabahay muxtarimkaa oo dad shabahay ayaan salaamay ayuu dhahay faradda salaama salaamta celiyow dhahay qaala wuxuu yihi faqultu waxaan dhahay maa anta adigu maxaa tahay waxaan dhahay yuu yidhi markuu salaamti iga radiyey maxaa tahay ayaan dhahay yuu yidhi waxaa haddana uu dee u dhahay ajiniyun am insiyun ma jinniyaa tahay mase insiyaa tahay adiga qaala waxa uu dhahay yuu yidhi wixii maaragtay shibhulghulaamka ahay jinniyun anigu yaan ahay jinni ayaan ahay qaala wuxuu yidhi qultu dhahay maaragtay yaa uwey ibnu kacab waxaan dhahay yuu yidhi naniyadak gacantaada isoo gaarsiyo gacantaada iisoo dhiib wuxuu ihi fanaawalanii yadahu gacantiisa u iisoo dhiibow dhahay faidan idan yaddu kalbin wa shacru kalbin ow dhahay markuu gacantiisa iisoo dhiiboon gacantiisa aan qabtay arkay buu yidhi gacantiisu inay tahay gacan ey oo kale ay tahay waxa weeye ee gacantiisu waxay noqonaysaa ama xayawaanka afarayda oo dhulka ku socda labada lugoodoo horo ayaa markaasaa yaddiisa noqonaysa marka waxaan arkay u yidhi gacantiisi lugaha hore eygoo kale inay tahay haddana waxaa weeye tin ay ku taalo bal waxaan dhaha yuu yidhi haakadaa khalquljini sidaan miyaa jinniga abuurkiisu yahay sidaa markaan dhahay qaala wuxuu yidhi laqad calimat iljinnu jinnigu way yihiin maa minhum ashaddu minii weeye jinniga anugu aan ka tirsanahay waxay og yihiinow dhahay inaynan ayaga dhex joogin nin aniga iga dhimo anigaan sidaan u aalla jinniga ninka ugu dhib badan ayaan ahayow dhahay yuu yidhi waxaan dhahay yuu famaa xamalaka calaa maa sanacta waxaan ad samaysay maxaa kugu xambaaray oo jariinkan timirta ii taalla mar walba waa adiga xadaaye maxaa kugu dhacay qaala wuxuu yidhi balaganii waxaa isoo gaaray annaka rajulun inaad tahay nin ebu sadaqata sadaqada jecel ubay haddaa tahay waxaa aniga isoo gaarow dhahay jinnigii inaad tahay nin sadaqada jecel fa axbabnaa waxaanu jeclaanay an dacaamika inaad dacaamkaagan wax ka asiibno maadaama nin sadaqada jecel aad tahay inaad raashinkaaga wax ka cuno ayaan jeclaaday qaala wuxuu yidhi faqaala lahu ubay waxau dhahay cabdullaahi aabbahay ubay waxau u dhahay jinnigii fama ladii yujiirunaa minkum haddaad jinni tihiin waxa naga kiin korinaaya ile jinnigu waxa weeye insiga dhibaato ayuu u geystaaye waxa weeye naga kiin korinaaya maxay yihiin qaala waxau dhahay yuri jinnigii haadihi alaaya tana maxalushaahidka aan doonayn kaas weeye aayaddan ayaa naga kiin korinaysa oo aayatulkursiga aa naga kiin korinaysa oo waxa weeye qofkii aayatulkursi akrisa jinni waa ka nabadgelaya waxaa loo baahan yahay iimaan iyo waxa weeye ictiqaad wanaagsan iyo yaqiin haddii lagu akriyo ilaahay qur'aankiisa khaasatan aayatulkursiga waxaa looga korayaa wixi shayaadiinahoo dhan ayaa looga korayaa weye suma qadaa ila nabiyi sala allahu alayh wasalam ubay waxau ku kallahayu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam fa akhbarahu markaasoo u khabray wixii ou arkay faqaala nabiyu nabigu waxau dhahay u yihi sala allahu alay sadaqal khabiisi ou dhahay midkaas khabiiska ahoo jinniga aho run ayagu dhahay haddii ou maaragtay yaa ou ku dhahay waxaa kiin korinaayo waa aayatulkursi dib ou ku sheegay ayuu dhahay marka hadda waxa weeye shaahidku waxaa weeye aayatulkursi ay u fadli badan tahay wax acdaada iyo shayaadiinta sida ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii aayaddan akhrista oo xirsi ka dhigta sida ilaahay subxaanahu wa tacala uu korinaayo marka xadiiskaana saa horuu sheegnay xaakim ayaa wariyey oo waxa uu ku wariyey kitaabkiisa mustadrakga la yidhaah ayaa uu ku wariyey haddii aan haddana wax yar ka soo qaadano tilkursi fadiilada iska leedahay waxaa la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay man qara'ahaa cinda khuruujihi min beytihi qofkii akhriyay aayatulkursi markuu gurigiisa ka baxaayo kaana fii lamaanillaahi ilaahay lamaantiisaw ku jiraa xataa yarjica intau kasoo laabanaayo lamaan ilaahay ayuu ku jiraa waxaa ka mid a ah axaadiisa man qara'ahaa duura kulli salaatin nabig waxa u dhaha calayhi salaatusalaam qofka aayatulkursi akhriya salaad kasta ciribteeda lam yamnachu min dukuuli iljannati ila almowt jannada inuu gala kama reebayso ilaa inuu dhinto mooye oo jannada waxaa ka xiga inuu dhinto haddii hadda waxa weeye qof wanaagsan oo saalixa oo acmaasha inteedii ood faraa-il iyo markaas la imaanayuu yahay waxaa kamid ah u dhahay nabigu calayhi salaatusalaam axaadiisa maa quri'at fii daarin ilaa hajarat ashayaadiinu salaasiina yooman walaa yadkuluhaa saaxirun walaa saaxiratun arbaciina leylatan yaa aliyuxaa waladaka waahlaka wa jiiraanaka famaa nazalat aayatun acdamu minhaa rasuulkeenna calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi laguma akriyo aayatulkursi daar ilaa shayaadiintu way ka haajiraysaa soddon maalmooday ka haajiraysaa saaxir nin iyo naag saaxiradana soo geli maayaan afartan habeen soo geli maayaan markaas waxau ku dhahay caliyo afjoogay yaa caliyo callimhaa sayd caliyow bar ayuu dhahay walad mahaaga iyo wa ahlaka ahalkaaga iyo wa jiiraanaka jiiraankaaga aayatulkursi bar ayuu dhahay famaa nazalad aayatun aayadu ma aysan soo degin acdamu minhaa aayadan waa aayadaha qur-aanka aayadda ugu weyn weeye axaadiista waxaa ka mid a ah, waxau dhaha nabigeenu calayhi salatu salaam qofkii akriyo idaa akhada maljacahu makaanu jiifkiisa markuu qabanaayo aamanahu llahu calaa nafsihi naftiisa ilaahay waa u nabadgelinaya u aamin gelinayaa iyo wa jaarihi diriskiisa iyo wa jaaru jaarihi diriskiisa diriskiisa iyo walabyaati xowlow guryaha hareerihiisa waay waxaa ka mid a ah axaadiista nabigu waxau dhahay sayidulkalaami alqur'aan waxa weeye kalaamka sayidkiisu waa quraanka sayidka oo kalaamka waa qur-aanka weeye wa sayidulqur'aani alba quraanka sayidkiisuna waa suuratulbaqaro wa sayidulbaqarati suuratulbaqara sayidkeeduna aayatulkursi waa u dhahay nabigu waxaa ka mid a ah axaadiista waxaa la weriyey say jibriil ayaa nabiyullaahi muuse kusoo soo degaa layidhi markaasuu wuxuu dhahaa la yidhi rabbuka yaquulu laka rabbigaagu wuxuu ku leeyahay muusow man qaala ruux yidhaahda caqiba kulli salaatin salaad la arka kulligeed erogtaada allaahuma yuqadimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lamcatin wa darfatin yatrifu biha ahlu samaawaati wa ahlu lardi wa kullu shayin huwa fii cilmuka kaa'inun ow qad kaana uqadimu ilayka bayna yaday daalika kullih oo ka bacdi akriya allahu laa ilaha ila huwa alxayu alqayuum ilaa aakhiri suura intii laga gaaraayo waxa weeye waa u dhahay nabiga calayhi salaatu salaam ee rabbigaagu wuxuu ku leeyahay u dhahay sayid jibriil nabi muuse nabi muuse u dhahay sayid jibriil rabbigaagu wuxuu ku leeyahay qofkii yidhaahda salaad kasta eribteeda allahuma inii uqadimu ilayka allahuma inii uqadimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin waxa weeye adkaartaas ama ducadaas waxaa weeye waa mashhuur waayo culammadu islaamku aad iyo ay u garanayaan wey marka qofki akriyo intaas ilaa laga gaarayo oo qad kaana uqadimu ilayka bayna yaday dalika kullihi oo markaas aayatulkursi akriya waxa weeye waa casharkaa nagu dheere marka waxa weye ka degdegaynaa wax walba macnay karayno laakiin macnuhu waa iska mashhuur meeshaan fa ina alayla wanahaara arbacun wa cishruuna saacatan u habeen iyo maalin waa labaatan iyo afar saacadood laysa minhaa saacatun saacadu kuma jirto ilaa wayascadu ila allahi minhu fiiha sabcuuna alf alf xasanati ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa qofkaas waxaa uu koraaya todobaatan kun kun oo xasano weeye waa todoba malyan weeye xataa yunfaqa fi suur weeye ilaa suurka qiyaamada laga afuufaayo wa tashtaqilul lmalaa'ikatu malaa'igtuna way ku shuqloomaysaa camalkiisi say u qori laheeday marka axaadiisu way fara badan tahay dadka caarifiintaahu aayadda tan waxay ka qaateen ba la yidhi fawaa'id fara badanaa la yidhi waxaa ka mid a qofkii akhriya salaad kasta ciribteedaa la yidhi toban iyo afar oo waxa weeye aayatul kursi maxaa yeele fusuusheeda ayaa afar iyo toban ah qofkii afar iyo toban aayatul kursi salaad kasta ciribteeda akriya axadahu lcaalamu alculwi wasufli yay yidhaahdeen caalamka sare iyo caalamka hoose wixii jooga ayaa jeclaanaya weeye qofkii akriyay yidhaahdeen ciddatu rusul rususha cadadkeeda rususha hadda xaqiiqatan ilaahay waa ku cilmi leh laakiin hadda aqwaal badan amase waxaa weeye atar badan oo soo aroortay waxaa la yidhi waa saddex boqol iyo toban iyo saddex saddex boqol toban iyo saddex aayatulkursi qofka ahriya faraja allaahu canhu wey ilaahay wuxuu ka faydayaa wixii markaasi haysta oo dhibaataa wa azaala canhu maa yakrahu waxuu kaana ilahay waa ka suulinayaa waxaa kamid a ah qofka ahriya yidhaahdeen cadada xuruufiga xuruufteeda cadadkeeda xuruufteedu waxaa weeye boqol iyo toddobaatan xaraf weeye aayatulkursi manzila ma dalba yidhahdeen laa yadubu manzilatan ilaa wajadha derajo ma raadiyo ilaa waa helaya walaa sicatan wuscina ma raadiyo ilaa naalaha waa gaaraya walaa farajan faraj ma dalbo oo min saa'iru shadaa'idi shidooyinka baaqigooda kaleentood ilaa xasala waa xasilayaa farajkaasu marka hadda waxay yidhaahdeen xataa waxa weeye shifo in markaasi loo isticmaalo ayaa bannaan oo waxa weeye ina la dhigto markaasi la cabo ayagana waxa weeye ilaahay idankiisa qof walba waa lagu shaafinayaa waxay yidhahdeen culummadu qofkii qoray yidhahdeen kelimaadkeeda cadadkeeda waxaana weye kelimaadkeedu qonton kelimo waaye oo waxa weeye qaata waxa weeye qalalkiisa muraadkiisa ayuu cadowgiisa ka gaarayaa sidaasay yidhaahdeen iyo xaasidkiisa weeye hadday tahay inay maxabo ay noqoto inuu jeclaado waa jeclaanayaa inay ulfo ay helaan hadday noqotana waa gaarayaa la yidhi marka hadda aayaddan aayatulkursiga lagu magacaabay waxay kamid mid tahay layidhi min baabi tasmiyati shay biismi jus-ihi saasaa laga wadaa wey maxaa yeele hadda kursiga ayaa lagu sheegay sidaas ayaa markaa tasmiyadu noqonaysa axaadiista marka hadda kusoo aroortay oo kutubta dhan ku taalla oo aad iyo aad ay u fara badan tahay laakiin intaas ayaanu kusoo gaabinaynaa marka ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala allahu alle laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabuda koonka maahan ilaa huwa isaga mooye alxayu ayuu dha ilaahay alla waa mid daa'imu lbaqaa oo waxa weeye daa'im ah alqayuumu alla waa mid qumid badan oo waxa weeye ku-xeel dheeraanaya maamulka khalqigiisa laa ta'khuduhu alla qaban mayso sinatun lulmooshow dha ilaahay ama gamaayo walaa nawmu hurdana qaban mayso maxaa yeele ilahay sifatu makluuq waa ka nasahan yahay low alla waxaa u sugnaaday maa makluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo maa makluuq fi lardi ardada ku sugan o dha ilaahay mulkan waa khalqan waa abiidan o ilahay isaga leeyahay man waa kumowdha ilaahay daakan aladii kaasoo yashfacu shafaacaaya cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidnihi ilahay idankiisa mooye yaclamu alla waa ogyahay maa bayna aydiihim khalqiga waxa hortooda oo umuuru dunya iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda ahde oo umuuru laakhira wallahu subxaanahu wa tacaala aclam casharteen intaasuu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم allahu waliyu اladina aamanuu yukrijuhum min adulumaati ila annuuri waladina kafaruu awliyaa'uhum adaaguutu yukhrijuunahum min annuuri ila adulumaat ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbihi an aataahu allahu lmulka id qaala ibraahiimu rabbiya aladii yuxyii wa yumiit qaala ana uxyii wa umiitu qaala ibraahiimu faina allaha ya'tii bishamsi min almashriqi faأti biha min almaqrib فبيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol konton iyo lixaad ayuu ka bilaabanayaa oo suuratulbaqara ka mid a waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo warramay casharkeennii horo aayaddii ugu dambaysay oo aayaddii oo qur-aanka aayadaha ugu weyn eheeday oo ay kursi ayaynu ka soo baxnay marka aayaddaas aakhirkeeda ayaynay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna soo yidhi dadku waxau dhaha ilaahay subxaanahu wa tacaala khalaa'iqda ilaahay oo dhanba idoo loolay alla wuxuu og yahay waxa ayaga hortooda iyo waxa gadaashooda oo waxa weeye amuuru dunyaa wal aakhirati ah ayaa ilaahay og yahay mara waxaa weeye amuuru dunya waxaa la dhihi karaa way naga horaysaa way naga dambaysaana waa la dhihi karaa aakhiradana sidaas waa la dhihi karaa laakiin ayagu ma koogaadha ilaahay bishayin shay oo min cilmihi ilaahay cilmigiisa kamida oo shaahi macluumaadkiisa ma koogaayaan ilaa bimaa shaa wixii alla uu doono mooyaane inuu isbaro oo waxa weeye markaasna ay ku ogaanayaan ikhbaaru rusul ay rususha ilaahay inay u khabraan haddana allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala alla kursigiisu waa waasac ahaaday samaawaadka iyo arlada ayuu waasaday marka meeshaas waxaa culimmadu yidhaahdeen waxaa laga wadaa ilaahay ayaa koobay samaawaadka iyo arlada ayaa laga wadaa waa la yidhi waxaa laga wadaa waa la yidhi ilaahay mulkigiisaa laga wadaana waa la yidhi culimada qaxiyadaan kursiga naftiisaa loola jeedaa oo waxa uu shamlinayaa samaawaadka iyo arlada weeye maxaa yeele cadamadiisa ayaa aada iyo aada u weyn maxaa yeele xadiis ayaa soo aroora uu dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ma samaawaatu sabcu fi lkursiyi ilaa ka daraahima sabca ulqiya fii tursin ow dhahay waxa u dhahay reena calayhi salaatu wasalaam todobada sama ma ahan buu dhahay ilaahay haddii kursiga dhigo ilaa todoba dirham todoba shilin oo waxa weeye gaashaan riday oo kale mooye gaashaan waxa weeye todoba shilin oo gaashaan dhigay saas oo kalentooday ka dhigan yihiin haddana alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala walaa ya-uuduhu alla cuslay maayo amase kursiga waa loo celiyaa lamiirka xifduhumaa samaawaatkii arlada xifdintoodu wahuwa allana al sareeyo weeye ilaahay subxaanau watacaala fawqa khalqihi bilqahri weeye kiisa ilaahay subxaanahu watacaala tacaala qahr ayuu ugaga sarreeyaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayu almunazah weeye can sifaati alxawaadis ayuu ka nasahan yahay waxayna kamid tahay sifaatu sunuubay ka mid tahay alcaliimu alihi weyn weeyo ilaahay cadamo ai hoogay culimada waxay yidhaahdeen waxaa la kor hormariyey yidhahdeen alcaliyu ayaa la hormariyey oo cadamada laga hormariyey waxay kamid mid tahaa layidhi min baabi takhaliyati cala taxaliyati ayay kamid mid tahaa layidhi marka halkaas waxaynu ugaga baxnay aayaddii aayatulkursiga heeday oo fadliga badneeda ayaynu baxnay halkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga warramayaa islaamka waxa uu yahay ayaa ilaahay halkaa noogaga warramaya iyo waxa weeye dadka islaamka doonaya inay galaan iyo dadka aan doonaynin waxa xukunkooda uu noqonayo ayadoo insha allahu tacaala aan ku sheegayno aayaddan sawi nusuulkeeda aan sheegayno iyo waxa weeye waxa ku jiro aqwaalu culamaa'i ah allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala laa ikraaha w dha ilaahay fi diini diinka dhexdiisa ma ahaanin laa ifdirq fi diini diinka ma ahaanin waxaa laga wadaa cala dukuuli fiihi weeye diinka oo la gala in laysku dirqiyo ma jirtow dha ilaahay maxaa yeelay qad xaqeeqee tabayana rushdu hanuunki waa caddaaday min algayi baadida ayuu ka caddaaday oo waxa weeye aayado cadcad ayuu ku daahiray ayaa la leeyahay marka iimaa rushdi weeye kufriguna waa qayi weeye marka aayadtaanan macnaheeda u gelin waxay ku soo degtay baa la yidhi nin saxaabada ka mid ahay oo waxa weeye laba wiil oo ansaara iska lahayo diinta na laba wiil oo ansaara oo diinta nasaarada galay ee waxaan dhihi laba wiil oo nasaaro ah oo diinta maaragtay ah nasaarada galay ayuu iska lahay ba layidhi ninkaanu nin saxaabi weliba waxau kamid ahaa yala ansaar ayuu kamid ahay ba layidhi marka owlaad ayuu iska lahay ba layidhi diinta nasaarada galay kolkaasuu damcay ba layidhi inuu maaragtay ah islaamka uu ku dirqiyo haddii intaas aan kasii bayaanino ninkaa waxaa la dhihi jiray baa la yidhi oo ilmihiisa inuu diinta ku ikraaha damcayo abulxusein ayaa la dhihi jiray kaana lahu ibnaani weye waxau iska lahay laba wiilaa yidhi tanasara oo nasaaroobay qabla bicati nabiy sala allahu alay wasl nabiga intaan lasoo bixinin ka hor weye oo diinta nasaarada ayay galeen marka nimankaas waxaa layidhi madiine ayay yimaadeen ayagoo tijaar oo saliid tijaaro ah wada oo doonaya inay suuqa madiine ka tijaaraystaan abulxuseynna isaguna madiine ayuu joogay oo nin ansaarahoo nebiga iyo ayuu ahay labadii wiilow la kulmay baa la yidhi markaasuu wuxuu jeclaaday baa la yidhi ou isku dayay inuu islaamka ku igraaho ku dirqiyo labadi wiil ayuu kaxeeyaa la yidhi markaasuu nabiga u geeyey calayhi salaatu wasalaam markaas ayuu dhahay baa la yidhi yaa rasuulallaahi ayadkulu baclii annaara waana anduru ilayh rasuul allow bacdigay miyaa naar gelaaya aniguna ma fiirinaya ilaan owlaadaadu waxa weeye baclun ninka weye markaasaa taa soo degtaa layidhi balse hadda ayaddaanu saas hadday kusoo degtay see arrinteedu noqonaysaa aayaddan waxaa la yidhi waa mansuuka ayaa la yidhi waxaana lagu nasakhay baa la yidhi lqitaal ayaa lagu nasakhayo qof waxa weeye kaafira waxa weeye waa islaam baa la leeyahay hadduu diidane waxa weeye waa lala dagaalamaya oo waxa weeye aayaddan marka waxaa lagu nasakhaa leeyahy lqitaal ayaa lagu nasakhay ama waxaa la yidhi aayaddaanu muxkamo weeye laakiin waxay ixtimaalaysaa la yidhi gaalada kuwa maaragtay jisyada laga qaado ayay ixtimaalaysaa maxaa yeele gaalada haddii waxa weeye qolooyinka ahlu kitaabkaa jisye laga qaadaayo daarul islaamnana lagu sugo in waxa weeye diintoodana iska haystaan ahludimmana ay ahaadaan oo jisyo laga qaado shareecadu waa ogoshahay maxaa yeele waxaa kamid a nimankii khaybare joogi jiray oo rasuulkeenna calayhi salatu salaam asxaabtiisu markay khaybaro qabsadeen waxa weeye nimankaas waa ku tegi doonaahe daartoodii ayaa lagu simay baa la yidhi waxaana weeye jizya laga qaadi jiray ayaguna waxa weeye diintoodii haysteen marka aayadda culummada qaar waxay yidhaahdeen aayaddan waxa weeye waa muxkamo laakiin waxaa loola jeedaa dadka waxa weeye jizyada la saaray oo kufaarta ayaa loola jeedaa gaaraan ahlu kitaabka saas markii la yidhaahdo marka waxaa adkaynaya sawi nusuulka aayadda ayaa adkaynaayo sidaasaa la leeyahay laakiin waxaan hadda la ogeynaa la yidhi nimankaasu inay jizyar dad laga qaadaayo ay ahaayeen iyo in kaleentood ayaan la kala aqoonin laakin marka hadda haddii la yidhaahdo dadka eh, jizyada laga qaadayo ayaa loola jeedaa waa saasoo waxa weeye dadka kufaarta oo jizyada laga qaadaayo in macnaha waxa weeye aan waxba islaamka lagu igraahin ayaa bannaan oy diintooda haystaan dadka waxa weeye aan jisyada laga qaadayne diinta waa lagu igraahayaa saasaa markaasaa la kala dhigi karaa ha la yidhi ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala laa ikraaha ikraah fi diini diinka ma aha nin buu dhah ilaahay maxaa yeele qad xaqeeqee tabayana rushdu hanuunkii waa caddaadow dha ilaahay min algayi baadida ayuu ka caddaaday oo hanuunku waxa weeye waa iska cad yahay baadida ayuuna ka cad yaha weeye macnaha hanuunku waxaa laga wadaa dahara bil aayaati albayinaati aaya aayado cadcad ayuu ku daahiray baa la leeyahay oo waxa weeye waxaa markaasi ay tahay iimaanku waa rushdi baa leeyahay kufriguna waa qayi faman yakfur wuxuu kufriyowdha ilaahay bidaaguuti daaguud ku kufriya daaguudkan waa shaydaan baa la yidhi ama waa asnaamtaa yidhi laakiin waxaana lagu idlaaqaa mufrad iyo jamac waa lagu idlaaqaa faman yakfur wuxuu kufriyowdha ilaahay bidaaguuti yowdha ilaahay shaydaan ku kufriya daaguudka culammada qaar waxay yidhahdeen daaguud waxaa la dhahaa kullu maa yucbadu min duuni illah wixii ilaahay keyrkiisa oo la caabuda daaguud ayaa la yidhaha wa yuumin rumeeyowdha ilaahay billaahi alla rumeeya faqad xaqeeqehe istamsaka waa qabsaday kaasu bilcuwati mareegta ayuu qabsaday alwusqa oo lagu kalsoonay ilahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala qofkii daaquud ku kufriya waxa weeye alla rumeeya faqad xaqeeqehe istamsaka wuxuu qabsaday bilti mareegta ayuu qabsaday alwusqa oo lagu kalsoonay waxa weeye maaragtay caqad oo muxkama ayuu qabsaday ayaa ilaahay ka wadaa subxaanahu wa tacala ayaa layidhi daasoo lamfisaanba goyd lahaa ayayna usugnaanin curwat lwusqa waxaa weeye islaamka weye la infisaama lahaa goyd ayna usugnaanin buu dha ilaahay infisaamku waxaa weeye alinqidac weye curwo aan go-aynin ayuu qab hadda curwada asalka waxaa la yidhahdaa neefka xoolaha waxaa weeye xariga qo xiraayo oo markaasi lagu haynaayo ayaa la yidhaahdaa marka waxa weeye waxaa markaasi meeshaan ku jiraa la yidhi isticaaro oo tasriaha ku jirtaa u asliye ah maxaa yeelay diinta islaamka ayaa waxaa lagu shabbahay wusqa ah, curwaduna waxa weeye markaasi mawduculmaski min alxabli yaa layidhi wajhuljamaca marka wuxuu yahay mid walba waxaa weeye loogaga cabsamaa layidhi khalala layidhi oo waxa weeye qofkii diinta islaamka qabsada khalal looga cabsamaayo mareed xoogale qofkii neefka ku xira ka qabsadana waxa weeye khalal looga baqi la yidhi waxaa la caariyo qaatay mushabahu bihigi oo curwadi curwatul ah mushabiha ayaa loo caariyo diinu islaamkaa ah weye a ah, iyo istimsaaga ah wey iyo markaasi waxawey waa istimsaaga iyo cadamul infisaamkaa la yidhi marka hadda waxawadaas ayay isugugu shabahan yihiin wallahu allowdha ilaahay samiicu maqlaayo wey ilaahay wuxuu maqlayaa waxa lagu qawlaayo ilaahay waa maqlaya addoomankiisu ay ku qawlaayaan alle ku cilmi la wey dha ilaahay subxaana wa waxa la falaayo allahu ilaahay subxaanahu watacaala tacaala weliyu ladiina naasiru ladiina kuwii mid u gargaarayo weeye aamanuu rumeeyey yukhrijuhum allah wuxuu ka bixinayaa min adulumaati mugdiyaal ka bixinayaa dulumaatulkufriga ayuu ka bixinayaa ila nuuri nuurul-iimaanka ayuu bixinaya waladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay owliyaa'um owliyadoodu daaguutu dhaaguud weeye shaydaan weeyow dha ilaahay kuwa kufaartaa owliyadoodu yukhrijuun ay ka bixinayaanow dha ilaahay mina nuuri nuurul-iimaankay ka bixinayaan ila dulumaatulkufriga ayuu bixinayaan ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay asxaabu naari naarteeda weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waaray wudh ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu noogu sheegayaa dadka kufaarta ah kooda iyo mu'miniinta xiriirkooda ayaa ilaahay noo sheegayaa iyo xiriir waxa ay kala yihiin iyo faa'iidada ay kala leeyihiin allah wuxuu yidhi wa tacaala allahu alla weliyu weliyuladiina weliyudan macnaha ladiina weliga macno badan ayuu ku yimaadaa laakiin insha allahu tacaala waa ku tegi doonaa aayaddan markaan meeshaan ka gelayno aayaddii hore ayay daliil u tahay baa yidhi marka hadda weligaan waxa weeye faciil bimacnaa faacila weeye ee mutawalliya waxa weeye amri cibaadii weeye marka weliga oo min alcabiid kamid ahaa la yidhi fa bimacnaa faacil weeye macnaha waxa weeye muwaalii daacata yaa laga wadahaa layidhi amana amase bimacnaa mafcuul weeye ey tawallaahu llah weeye markaas falam eh, yukilhu ligayrihi weye laakiin insha allahu tacaala waxaan ugu tegi doonaa faahfaahinteeda alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa maxzanuun meeshaasaa ugu tegi doonaa haddii ilahay yidhahdo marka allah wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala waa ladiina kuwii mid u gargaaraya aamanuu rumeeyey dadka muuminiintaha ilaahay naasirkoodi weeye yukhrijuhum allah wuxuu ka bixinayaa min adulumaati mugdiyaalka ayuu ka bixinayaa oo ilaahay mu'miniinta wuxuu ka bixinayaa dulumaatulkufriga ayuu ka bixinayaa dulumaadkan hadda waxaa loola jeedaa kufriga weeye dulumaad ayaa lagu shabahay kufriga weeye dulumaad oo markaasi xisiyaa weeye maxaa yeelay xiiro ayaa ku sugan ba la yidhi iyo wa cadamul ibtidaa'i fii kulli maa layidhi haddana waxaa weeye kufrigu maalinta qiyaamo mugdi ayuu noqonayaa ha la yidhi mugdi uu keenayaa waxaa yeelay ilaahay waa taw dhahay dulumaatun bacduhaa fawqa bacdin idaa akhraja yaddahu lam yakad yaraahaa weeye iimaankana ilaahay wuxuu ku shabahay nuura uu ku shabahay nuuraa ilaahay ku shabahay maxaa yeela waa lagu hanuunayaa weeye nuurka xisiga sida loogu hanuuno ayaa iimaanka isagana loogu hanuunayaa haddana waxa weeye nuurku maalinta qiyaamo waxa weeye waxa u noqonayaa waa lagu hanuunayaa maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala nuurhum yascaa bayna aydiihima wa biaymaanihim weeye marka hadda waxaa weeye kufrigu waa dulmo oo macnawiye ah fi dunyaa ayaa la yidhi wa xisiyatun fi laakhirati aakhira waxaa weeye mugdi oo xisiyaa ka dhalanaya iimaankuna waa nuur macnawiyaa ah, layidhi adduunyada waxa weeye nuur oo xisiyana aakhire ayuu noqonayaa marka ilaahay wuxuu ka bixinayaa dulmaatulkufriga ila nuuri nuuruliimaanka ayuu u bixinaw dha ilaahi subxaana wa tacaala hadda waxaa weeye dulumaadki oo kufriga lagu shabahayo waa la jamciyaa la layidhi nuuruliimaankine waxa weeye waa la ifraadiyaa la yidhi waxaa la yidhi kufriga anwaacdiisaa fara badan maxaa yeele gaaladan adduunka joogta ayagoo waada gaalo ah ayay haddana waxa weeye kufrigoodu kala duwan yahay oo qolo walba ictiqaada iska leedahay laakiin iimaanku waa mid keligiisa oo iimaan laguma qaybsami kara sidiisaba waladiina kuwa ayuu dha ilaahay kafaruu kufriyey awliyaa'uhum u dha ilaahay kuwa ayaga nusaradooda ah ahaw dha ilaahay addaaguutu daaguud weeye waxa weeye kufaarta owliyadoodu xiriirkooda iyo nusaradoodu waxa weeye waa shaydaan buu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala yukhrijuunahum way ka bixinayaan buu dha ilaahay awliyadaasu min annuuri nuuru iimaankay ka bixinayaan ila dulumaati dulmaatul kufriga ay u bixinayaan weye marka sidaas waxa weeye mu'miniinta cagsigooda weeye ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo kufaartaahi ahi asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waara uu dha ilaahay kuwaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala kufaarta ma-aalkoodu waxa weeye inay asxaabu naar ay noqdaan oo naartana ay ku waaraan way dha ilaahay alam tara say arki maysdow dha ilaahay ila ladiikii xaaja dooday ibraahiima nebi ibraahim la dooday fii rabbii rabbigiisa sha'nigiisa kula dooday an aataahu llaahu liajli an aataahu llaahu ilaahay uu siiye daraaddeedana ula dooday almulka mulki uu siiyey oo mulkigaas uu ku kibray id wakti ayuu la doodow dha ilaahay qaala ibraahiimu nebi ibraahim uu dhahay rabbii rabbigaygu alladii allah weeye yuxyii nooleeya wa yumiitu waxna dila qaala wuxuu dhahay buu dhahay ilaahay kii nebi ibraahim la dooday anaa aniguba uxyii waa nooleeyaa wa umiitu waan dilaa qaala ibraahiimu nebi ibraahim wuxuu dhahay fa in allaha alla ya'tii wuxuu la yimaadaa bishamsi qoraxda ayuu min almashriqi qorax ka soo bax kala yimaadaa ee fa'ti bihaa kala imow min almakrib makrib kala imow fa buhita ladii ayuu dha ilaahay kii waa wareeray kafara kufriyow dha ilaahay wallaahu allana laa yahdii hanuunin maayo alqooma qoonkii hanuunin maayo adaalimiina oo daalimiinta ahay meeshaan iyagana waxa weeye aayaddan waxaynu ka gelaynaa qiso cusub ayaynu ku gelaynaa waxaa ilaahay leeyahy wa tacaala alam tara sow arki maysi istifaamtan waxa weeye waa litakriiri nafyi weeye maca tacjiibaa la yidhi macnaha waxaa lala wadaa oo rasuulka calayhi salaatu salaam uula khidaabayaa alam yantahi cilmuka cilmigaagu miyuusan gaarin ilaa haada aladii qaabalahu allaahu ilaahay wa tacaala midkaan uu qaabiliyey biljuudi walixsaan weye oo ilaahay wax siin iyo ixsaan ilaahay uu qaabiliyo siiyey wa qaabala mawlaahu isna rabbigiisa ku qaabilay bilkufri waduqyaan weye gaalnimo iyo markaasi qooq iyo kibir ku qaabilay aayaddan iyada laftirkeedu aayaddii hadda aynu soo marayna aakhirkeeday daliil u taa la yidhi waladiina kafaruu awliyaauhumu daaguut weye maxaa yeele shaydaanku waa daaguud ba yidhi marka hadda waxa weeye maadaama shaydaanku daaguud ou yahay waxa weeye ninkaan laga waramaayo waxa weeye namruud binu kancaan ninkii la dhihi jira weye oo zaminkii nabiyullaahi ibraahim joogay waxaana weeye aqwaatul arli milkiyey oo ilaahnimada sheegtay marka shaydaanku wuxuu noqonayaa daaguutu namruudow noqonaya namruud daaguudkiisaw noqonayaa isaguna waxa weeye kayrkiis ayuu daaguudkiisi yahay baa layidhi wixii waktigaas jooga intaa nebi ibraahim ahayn iyo inti raacdaa leeyahy ayuu isaguna daaguud usi yahay ba layidhi marka hadda ninkaa laga waramaayo waa ninka la yidhaahdo namrud ibnu kancaan weeye marka ninkaas waxaa la yidhi wuxuu ahay baa la yidhi ay culummada siiradu sheegeen waladu zina ayuu ahay baa la yidhi oo hooyadiisaa zina ka urawday ayadoo mulkiga aabihiis u baqaysa inuu la yacmo weeye maxaa yeele waxaa la sheegay aabihiis nin caqiimaho madhala ayuu ahay waxa uga horreeyaa la yidhi nin taaj libista ayuu uga horreeya baa la yidhi waaqicadaana waxay aheedaa la yidhi nabi ibraahim markii dabka lagu tuuray kabacdi ayay aheed baa la yidhi namruud waxaa la yidhi wuxuu milkiyey quudka arlada dhammaanteeda ayuu milkiyaa layidhi arlada wixii quud yaaluu milkiyaa layidhi marka quudkaas ma sii jirin ba layidhi ilaa qof isaga rumeeye mooyaane nebi ibraahim maa u tegaa layidhi quudka ayuu wax ka dalbay ba layidhi markaasuu u diidaa layidhi oo wuxuu yidhi kusiimaa ilaa ad iga raacaysid nebi ibraahim waa iska tegaa layidhi bacaad meeshaan yaalla ayuu u tegay ba layidhi markaasuu weelkiisa ka buuxsaday gurigiisa markuu la gaarane ilaahay daqiiq ayuu ugaga dhigay ba layidhi markaa isaga iyo inta raacsan daqiiqaas oo ilaahay subxaana wa tacaala ba-aadka ugaga dhigay ay iska cuni jireen marka ninkaas nebi ibraahim la dooda ilaahay noogaga warramaya alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala alam tara sow arki maysdowdha ilaahay marka hadda waxa weeye khitaabkan waa nabiga calayhi isalaatu salaam iyo qof kastoo muumin oo khitaab ka suurtoobaalaye ilahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala alam tara sow arki maysi sayidka maxamedka ila ladii kii xaaja la dooday ibraahiima nebi ibraahim fii rabbihi rabbigiisa shanigiisa kula dooday rabbigiisa shanigiisau kula dooday wuxuuna ula dooday an aataahu llahu liajli an aataahu llahu alla uu siiyey daraaddeeda almulka mulka uu siiyey oo ninkan waxaa ilaahay siiyey mulkiga uu siiyey mulkiga ayuu ku kibray kibirkaas mulkiga uu ku kibray daraaddiisa ayuu nabiyullaahi ibraahim ula dooday cid wakti ayuu la dooday xaajadaad ka bedelaysaa cid wakti ayuu la doodown ilaahay qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim waxaa la yidhi lamaa qaala lahu man rabbuka aladii tadcuuna ileyh asagaa wuxuu yidhi ilan asagaa ilaah iska dhigay oo dadku ilaahnimo u caabudaayeen markaasuu nebi ibraahim waxau ku dhahay baa la yidhi ibraahimow rabbiga aada noogu yeeraysid yaa waay qaala waxau dhahay marka ibraahiimu nebi ibraahim rabbii aniga rabbigaygu alladii allah weeye yuxyii nooleeya wa yumiitu waxna dila rabbigaygu waa midka waxna dila waxna nooleeya yakhluqu alxayaata waalmawt weeye fi l ajsaadi weeye xayaato iyo mawd ayuu abuuraa jismiga ayuu ku abuuraa sidaas markuu dhahay nebi ibraahim qaala waxau dhahay namruud anaa aniguba haddaan namruud ahay uxyii waa nooleeyaa wa umiitu waana dilaa aniga laftirkaygu wax waan dilaa waxna waa nooleeyaa maxaa yeela waxbaan dilayaa waxna waan cafinayaa markuu sidaas dhahay ayuu wuxuu u yeedhaa la yidhi laba nin oo xabsi ku jirtay oo dil ku xakuneeday labadi nimaa waxaa la yidhi nin waa dilay baa la yidhi ninna waa iska sii daayey markaasuu dhahay anigu wax waan dilaa wax waa nooleeya nebi ibraahim markaasuu arkay ninkaanu qabi inuu yahay nin doqona oo waxba caqliga aan lahayn inuu yahay ayuu arkay maxaa yeele qofku markuu mutakabir noqdo ama waxa weeye riyaaso iyo waxaas uu ku kibro caqliga caadigaah waa ka tegaya ilaa waxau waxa weeye qof aan weligiis laga hor imaanin markuu sidaas arkay nebi ibraahim xujo middi ka weyn ayuu u guuray ba la yidhi oo waxa weeye marnaba uusan xataa wax marmarsiya u samayn karin qaala ibraahimu ibraahim waxau dha ayuu dhahay ilahi subxaana watacaala muntaqila muntaqilahu ilaa xujatin awlax xujatii ka waalixsan isagoo u guuraaya fa in allaha alle ya'tii waa la yimaadaa bishamsi qoraxda ayuu min almashriqi mashriq kala yimaadaa ilaahay subxaana wa tacaala qoraxda ayuu mashriq ka keenaa fa'ti kala imow ayuu dhahay namruudow bihaa qoraxda kala imow min almaqribi maqrib kala imow oo waxa uu yidhi qoraxdaasadda sii dhacaysa oo sii socoto wakti waxaa la sheegay galab galabahay eheeday qoraxdaas hadda sii dhacaysa ilaahay subxaanau watacaala saakay wuxuu ka keenay mashriqow ka keenay haddana waxay kusii jeedaa maqrib ee maqribka soo celi ayuu dhahay haddii waxa weeye ilaah aad tahay sidaas markay dhacday hadda tan waxa weeye waxau u samay kara lama arko ilaahay wuxuu yihi fabuhita ledii kii waa la wereeriyow dha ilaahay kafara kufiyey taxayara wadahasha weeye aa wereeray maxaa yeela qorax miyuu tabaruha ayaa wax kalow uusan tabaruhayn be fabuhita ladii ayuu dha ilaahay kii waa la wereeriye u dha ilaahay kafara kufriyey wallaahu allana laa yahdii hanuunin maayo alqooma qoomka alla hanuunin maayo aldaalimiina oo dhaalimiinta dadka waxa weeye dhaalimiinta oo kufriga ku dulmi falay ilaahay subxaana watacaala ku hanuunin maayo waxa weeye xujo oo markaasi macquula oo saxiixa ilaahay subxaanahu watacaala ku hanuunin maayo marka maadaaman dhaalim uu ahay namhuud ilaahay subxaanahu watacaala xujadii ayuu markaasi u ka baabi'iyey maxaa yeele wuxuu ahay nin beliida ayuu ahay oo jawow aan fahmaynin khidaabna aan wanaajinayn sidaas ayuu ahay marka sidaa hadduu ku sifoobay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi alla ma hanuuninaayo qoomka markaasi waxa weeye ka dhaalimiinta wey dhaalimiinta hadda meeshaa waxaa loola jeedaa kaafiriinta ayaa loola jeedaa marka hadda culimmada ahlu siiradaah waxay yidhahdeen waxyaabaha marka nebi ibraahim ka dhacay baa la yidhi waxay ma ahayn baa la yidhi maaragtay munaadaro inuu maaragtay la sameeyo ninkan kaafirka ah oo la yidhaha namruud weye inuu munaadaro la sameeyo namruud uma samayn ba la yidhi arrintan maxaa yeele waajibku wuxuu ahay baa la yidhi ibdaalu xujati laxyaai weye waxa weeye ibdaalu xujati alixyaai walimaama walimaatati waxay aheedaa la yidhi waxa waajibkaahu inuu noolayntan iyo diliddan xujadeeda uu jebiyo oo waxa weeye laciinkaana uu sheegtay marka hore kabacdina waxa weeye oo u guuraa la yidhi xujo kaleentood saasay ah, aheed baa layidhi marka hadda meeshaas waxaa lagu jawaabay baa layidhi sida hadda jaaleenkuu dhigaayo markau arkay inuu qabi yahay ayuu xujo kaleentood u guuray weeye ee hadda waxaa la leeyahay nabiyullaahi ibraahim inuu ninkaas laciinkaa munaadaro uu la sameeyo ma ahayn maxaa yeela wax qiimo ku fadhiya ma uusan ahayn namruud oo munaadaro lala sameeyo marka waxa weeye qabinimadiisa markuu sugay ayuu xujasii ka waadixsan oo waxa weeye uusan ka baxsa karaynin ayuu u guuray markaasuu waxau dhahay alla qoraxda wuxuu ka keenaa mashriq ee adiguna maqribka keenow dhah hadda markay saas dhacday wax uu ku dhaqaaqo u gara waaya ilaan qoraxdaas miyuu isagu gaartaa markaasuu dha ilaahay kii kaafirka ayoo kufriyay waa wareerow dha ilaahay wareeraa lagu hido weeye ilaahayna subxaana wa tacaala dhaalimiinta maba hanuuninaayo maxaa yeele dhaalim xujo ilaahay ku hanuunin maayo dulmigiisaas ayaa u diidaaya marka sidaas ayaa ilaahay subxaana wa tacaala namruud xujadiisa uu ku baabi'iyey maxaa yeele ambiyada ilaahay waxaa ilaahay subxaana wa tacaala ku xoojiyey oo ku adkeeya mucjisadooyinka mucjisooyinka la siiyaana kamid a in ilaahay subxaana wa tacaala xujadooda aan laga hor imaan karin marka waxa weeye casharkeeni intaas ayaa maaragtay uu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa